بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وصحبه وسلم أmا bعd waxaan soo haynay nadmigii ama manduumadii xaafid xakmi sulam الوصول ilى cilm الأصul la dhahayey waxaan joognay shafaacada qala الناظم رحimh الlah kda lah الشhفاعة الcظmى kma qad khصh اllah bha تkrma min bacdi idni illahi la kamaa yaraa kulu qabuuriyin cala allahi iftaraa yashfacu awala ila araxmani fi fasli lqada'i bayna ahli lmawqifi kadaa sidaasi la eg lahu lilnabiyi sala allahu alayh ali wasalam waxaa usugnaatay nebigii ashafaacatu baa usugnaatay shafaaco shafaacadii day alcudmaa weyneyd kamaa sidii qad khasahu llahu alla ugu gaar yeelay bihaa iyadaas shafaacadaasi takaruman liajli takarumin Ah, yani maamuus la maamuusayo nabiga sala allahu calayh ali wasalam iyo karaameyn la karaameynayo goormaa shafaacadaasi uu leeyahayna min bacdi idnillaahi alla idinkiisa ka dambe laa kamaa yaraa siduu arkaayo ma ahan kullu qubuuriyin qubuuri kastaa mid kasta oo qabuuraha caabudayo siduu arkaayo kale ma aha iftaraa kaasoo been abuurtay calallahi alla korkiisa ku been abuurtay yani laa kullu quburiyin yani mushri shirkiga hadda daahirka aho shiika uu tusaale usoo qaatay o ilaa shirkigu madaahirtiisa waa badan tahay shirkigu madaahirtiisa waa badan yahay nacam zamankaana madharka ugu badan waxaa weeyaan yani dadku inay qubuurihii ay waxyaaba alla ou lahaa inay qubuurihii siinayan saasoo marka kullu qubuuriyin u yiri yashfacu horaan usoo sheegnay inay dhici karta in qabuuraha dadka qaarkood ay caabudayaan oo nebiga oo tiiba ka alla baryay oo uu yidhi allahuma laa tajcal qabrii watanan yucbad ilaahu qabrigeyga sanam ha ka dhigin yii marka haddaanay qubuuraha dadka ku fidnoobeynin nebigu maba dheheenba saas sal allahu alayh ali wasalam marka saas ogow yashfacu waa shafeecayaa nebiga awalan ugu horeyntiiba ila araxmaani allah raxmaan xaggiisa ayuu ka shafeecayaa fii fasli ilqadaa'i qadihii iyo xukunkii kala soocitaankiisa xukunka dadka la kala xukumaayo kala soocitaankiisa iyu ka shafeecayo alla xaggiisa uu ka shafeecayaa bayna ahlilmawqifina la kala xukumo mawqifka yacni mawqifka aakhiro banka qiyaamo dadka taagan dhexdooda kala saaridiiba marka waa shafaacat lmawqif midii aan dhahna ayb marka markau shafaacaa ilaahay imaanaa lifasli lqada buu u imaanaa dadkii baa marka wixii naar u waajibtay wixii janno waa la kala soocaa marka goormo waayo marka markaas uu shafeecaayo min bacdi an yatlubahaa markii uu dalbo weeyaan annaasu dadka ay dalbadaan markay dadka dalbadaan waayo ilaa kulli ulilcazmi ululcazmi kastaa ay ka dalbadaan alhudaati ululcasmigiida alhudaati ee wax hanuuninayey alfudalaa kuwaas ama kuwa ululcazmigaasoo hanuunsanaa alfudalaa ee fadliga badnaayo yani fadliga u saaxiibka ahaa shafaacada nebigu wuxuu shafeecayaa dadku marka ay ka dalbadaan ilaa kulli ulilcasmi rasuul kasta ululcasmi a markii lasoo maro kadib ayuu nebigu shafeeca sala allahu alayh ali wasalam yacni nuux ibraahim nabiyullaahi muusa nabiyullaahi ciisa yay soo wada marayaan dhammaantood waa iska soo daynayaan ma annaga ahlu manihin ay dhahayaan markaas kadib oo nebiga shafeeca sala allahu alayh ali wasalam ululcazmi marka waa rususha shanta ah suuratu shura iyo suuratu axzaab baa lagu sheegay marka nebiga waa ku jiraa yani intii aan isaga ahaynaa lasoo maraaba isagaa marka shafaacadii qaadanaya markaas wa thaaniyan mar oo yashfacu waa shafeecayaa thaaniyan kol labaadna waa shafeecayaa nabiga sala allahu alayh wali wasalama fi istiftaaxi daari nnaciimi nicmadii yani daarteedii waa jannadii furitaankeeda dalbitaankiisa ayuu ka shafeecayaa liulilfalaaxina oo u shafeecayaa liibaanta kuwa u saaxiibkaa laga furo dadkii ahlulfalaaxa ahaa in laga furo ayuu nabiga ka shafeecayaa sala allahu alayh ali wasalam haadaa kan wahaataani labadan marka yani alamru haada arrinku kan waay wahaataani labadan ashafaacataani ee labada ergeyn ee labada shafaaco ah qad khusataa waa la gaari yeelay bihi isagaa lagu gaari yeelay nabiga sal l slam bilaa nukraani inkiraad la-aan labadan isagaa lagu gaari yeelay inkiraad la-aan yani wax muslim oo inkiray male waay labadan khawaarijna waa ogoshahay muctazila waa ogoshahay ahlu sunadii waa ogolyihiin wayashfacu waa shafeecayaa taalitan mar saddexaadna fii aqwaamin buu u shafeecayaa qolo maatuu kuwaasoo maatuu dhinteen calaa diini lhudaa hanuunka diintiisa korkooda korkeeda ku dhinteen alislaami islaamka korkiisa ku dhinteen wa awbaqathum markaa ay halaajisayse kasratu alaathaami dunuubtii badnaanteeda ay halaajisay fa udkhiluu markaa waxaa la geliyey annaara la geliyey naartii la geliyey bidal ijraami dunuubtaa darteedna lagu geliyey waa middan shafaacatuhu liahli lkabaa'iri waa middan la soco wayashfacu waa shafeecaya haalitan mar saddexaad fi aqwaamin buu u shafeecayaa qolo maatuu dhinteen calaa diini lhuda alislaami hanuunka diintiisii ku dhinteen islaamka korkiisa ku dhinteen yacni dad caqdigoodii uu saxeix ahaayo islaamnimo ku dhintay laakiin maxay naarta ku galeenna wa awbaqathum ay halaajisay kasratu alaahaami dunuubta badnaanteeda fa udkilu nnaara naartii baa la geliyey markaas bidal ijraami dunuubtan baana lagu geliyey ijraamkaas iyo yani dembiga ay la imaadeen dartiisna naarta lagu geliyey kuwaasuu u shafeecayaa muxuu an yakhrujuu inay soo baxaan buu uga shafeecayaa minhaa naartii ay kasoo baxaan ila aljinaani jannooyinka ay usoo baxaan bifadli rabbilcarshi carshiga rabbigiisa fadligiisana ay kusoo baxaan dil ixsaanka u saaxiibka ahaa shafaacadan marka waa shafaaco yani wabacdahu nabigeegu aan dhamaystirno wa bacdahu nabiga gadaashiisana yashfacu waxaa shafeecayo kullu mursalin mid kastoo la diray rasuul kasto yani midaan nebiga kuma khaas ah buu kuleeyahay rasuul kastoo la diray ayaa shafeecayo iyo wa kullu cabdin addoon dhammaantiis dii salaaxin u saaxiiba suubanaan wa weliyin iyo weli wela yani ilaahay yani eh, welina ah nacam wa kulu cabdin adoon dhammaantiis dii salaaxan u saaxiiba iyo wa wakulu weliyin lilaahi iyo mid kastoo weli alla ah yaa shafeecaya midaas min bacdi idin illaahi waa iyada mar walba nacam oo midaan nebiga kuma gaarahe malaa'igtii iyo rusushii iyo awliyadii iyo cid walbaa shafeecaysa marka muuminiintay nacam wayukriju llahu alla wuu soo saarayaa min anniiraani naartu kasoo bixinayaa jamiica man axad dhammaantiis maata dhintay cala aliimaani iimaanka ku dhintay nacam yutraxuuna waa lagu tuurayaa fii nahri lxayaati nolosha webigeeda nahrulxayaat ayaa lagu tuuraya webi la dhaho ayaa lagu tuurayaa ayib faxman xaal ay ahaadeen kuwii dhuxulo xaalo ay ahaadeen ayagoo dhuxulo ah fayaxyawna waa noolaanayaan markaas wayambituuna wayna soo dhalanayaan kor cusubaa usoo dhalanaya naartiina intay gubto oo gubto ay ku gamaaraan ayay ku madoobaanayaan sidii dhuxul camal ayay noqonayaan webigaasaa lagu tuuraa waa soo dhalanayaan yani kamaa tambutu sida nebiga uu yihi sal l salam alxibatu fi janibi sayli oo kaga qaali sal slam yutraxuuna waa la ridayaa fi nahrilxayaati baa lagu ridayaa webigaas faxman ayaa iyagoo dhuxula noqday kadib ayaa lagu ridayaa fayaxyuuna way noolaanayaan markaas oo soo noolaanayaan wayambituuna waana soo dhalanayaan oo maqaar fiican iyo kor fiican kaanamaa waxaad la moodaa sidii iyo kaanamaa yambutu sida uu u dhasho fii hay-aatihi hay-aadkiisa xaal uu kula mid yahay xabu xamiili sayli daadka waxa uu soo qaado xabadeeda sida ay u dhalato fii xaafaatihi daadka meesha uu maraayo geesihiisa gowgiisa yani waxaad arkaysaa meelaha daadku ou maro ee jeexjeexan ee biyuhu biyaha daadka ay marayaan waxaa weye daadku waxyaabaha uu soo qaadayo ee ku haraayo daadka geesihiisa meelahaas ku haraayo waxaad arkaysaa waxaa soo dhalanayo yani caws yaryaraa soo dhasho iyo wax yaryar marka sidii sida kaasi oo u dhasho sidaasi la ege iyagana markii webigaas la geliyo ay usoo dhalanayaan yani xagga cusaybka iyo yani iyo iyo jedi iyo iyo cusboonaanta xadiidka unba marka tarjuma intaan marka sheekh waxa uga soo hadlay shafaacatuhu liahli lkaba'ir dunuubta waaweyn dadkii ku dhacay sida uu nebigu ugu shafeecay taana marka wuxuu kuu sheegay inaysan nebiga ku gaar ahayn oo rususha iyo dadka ahlu salaaxa inay leeyihiin markaana dad walbo qof walbo muslim ahaa ee caqdi saxiixa ku dhintay in laga soo saaray dadkaas marka xadiis dheera waxaa jiro bukhaari oo werinayo oo anas ibn xadiisi anas ibni malik radia allahu canhu anas ayaa wuxuu yidhi thaabit ilbunani iyo raggii ardadiisa ahay wuxuu uga sheekeeyey xadiidu shafaaca oo wuxuu sheegay in lasoo saar naarta in laga soo saari doono dad haddana mar labaad nebiga ku noqon doono mar saddexaad inuu ku noqon doono oo dadkii marka lasoo saaro jannada la gelinayo ilaa marka dambe ou yacni saddexdaa jeer hadba oo koox kasoo saarayo naarta markaasa ah, thaabit ilbunani xadiidkii markaas akrinayo ayaa marka wuxuu yihi xasan albasri ma garanayo yihi in anas ibni malik isagoo dhalinyaro a ah wuxuu noo sheegay yihi xadiidkan isagoo dhamaystiran marka inuu kas u jaray oo idinka markaas inaad isku hadlaysaan oo idin diidayo iyo in kale iyo inuu iloobay ma ogi buu yihi markaasay dheen noo sheeg muxuu ku daray markaasu wuxuu yihi waxaa lasoo saarayaa marka dambe yani waxaa lasoo bixinayaa adnaa adnaa adnaa adnaa mithqaali daratin min iimaan qofkii yani wax yar oo yar oo yar oo yar oo dhuuri casal la ego iimaana qofka haysto in naarta laga soo saaraayo kadib ilaahay uu dhahaayo markii la waayo dad yani nabiga sal ll ly slam iyo dadkii wan wanaagsanaa markay soo saa ay u shafeecaan qof walba oo calaamad islaamba ay ku taallay iyo haddana waxaa imaanayo qowm waxaa jira muslimnimo ku dhintay oo wax calaamadaba ayaga aan lahayn cid taqaan aysan jirin ilaahay ma ahni subxaanahu watacaala oo markaas ilaahay baa wuxuu dhahayaa shafacat almalaa'ikatu wa shafaca annabiyuun nebiyadii waa shafeeceen malaaigtii waa shafeeceen maa baqiya ilaa arxamu araaximiin allah arxamu raaximiin unbaa haray markaa nacam markaasu wuxuu ka soo saarayaa dad gubtay oo yacni aada u gamaaray naarta ku gubtay waana dadka ugu dambeeyo laga soo bixinayo naarta markaasaa jannada lasoo gelinaa ahlu jannada kuwaas waxay u yaqaanaan markaas cutaqaa raxmaan dadkii allah raxmaanka uu soo xoreeyey naam yani kuwa kaleba ilaahay baa xoreeyey laakiin kuwaan taasuu ilaahay yani u xoreeyey soo ma garani cutaqaa raxmaana la yihahdaa kuwaas marka axaadiistaas shafaacada dadka qaarkoodna darajo aan diildiil ay ku ridaysaa iyo hawo iyo inay is yiraahdaan qofkii muslimaba jannadu iska geli doonaa iyo rajo been ayaa dadka qaarkood ay u fahmaan laakiin sidaas ma aha axaadiista shafaacada waciidna waa ku sugan yahay waciidna waa ku jira goodisaa ku jira sababtoo ah waxay caddaynaysaa dad muslimiin ahaay oo caqdigoodii saxiix ahay haddana inay naartii galeen oo ay yacni dhuxulo ku noqdeen waxa dhuxulka dhigaayana waa dembi waa dembigooda waa idan marka qofka muslimka axaadiistan waxaa laga qaadanaa macaasida inuu ka fogaado sababtoo ah dadkan muslimiin waa ahaayeen laakiin macaasiha meeshaas gaarsiisay inay dhuxula noqdaan oy ku gubtaan oo ay naartaas muddo ku jiraan waxaa sababay waa macaasi ilaahi subxaana watacaala ay caasiyeen marka qofka muslimkaad inuu ka fiirsadaa la rabaa midda kale naarta ma u qof u adkaysan kara ma laha marka qofku inuu is yiraahdo maha kor inaas aday janna iska geli doontaa wax dhibaato ma laha midda kale dunuubta haddaad saasoo kale u fududaysato waxaa laga yaabaaba inaad tawbada seegto walciyaadu billah khaatimo xun inta ku dhimato shafaacadii nebigana aad gaari weyso ilaa ninkii gaalnimo ku dhinto waa u dhamaatay mogtaha nin sheegi kara ma jiraa inuu hadda islaamnimo ku dhimanayo qof og ma laha maadaama khaatimadaada la qariyey inaad ka walwasho waay marka walidalika cabdullahi bin mascuud xadiidkii cabdullahi bin mascuud ina arajula layaxmalu bicamali ahli ljanna xataa maa yakunu baynahu baynaha ila diraac fayasbiqu calayhi alkitaab fayacmalu bicamali ahli nnar fayadkhuluha yani qofka waxaa dareemaya naarta intay u jirto jannada inta ay u jirto khaatumada siday isku bedbedelayso nebigana aada uga welweli jiray oo waatuu dhihi jiray allahuma yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik markaasaa la weydiiye o layihi maa aktara maa taqulu haada badana inta aada dhehayso sidaan markaasuu wuxuu yidhi ma ogiyo yidhi yani quluubtu waa gedgadoomaysaa ina alquluuba bayna isbacayni min asaabici araxmaan quluubta laba faroodoo farax allay ku jirtaa ma ogi buu yihi marka waa saas u gedgadoomaysaa marka markaas wuxuu dhihi jiray allahuma yaa muqalib alquluubi habbit qalbii calaa diinik weliba bidcooyinka iyo macaasida waaweyn iyo qofku waxay halis u tahay gaalnimada inay ufududaysana walciyaadu billah waana shay hadda waaqiciga ah nacam qofka sow bidco u yaraysanaayo mid kale haddana u yaraysanayo haddana u yaraysanaayo marka dambe waxaad arkay isagoo inkiraayo ashyaa macluum min addiini bidaruura ah nacam oo xijaabka inkiraayo oo kale masalan muxuu noqonaa marka xijaabka hadduu inkira muxuu noqonaya gaalow noqonaa sababto aayadihii b buu diidaya ku kufrinayso uma jeedin asbaabaha marka keenayo waa maxayna ilaa hadda waxaan ahaynaa dad dad maraayo inay dhahaan yacni xijaabka cudurrow keenaa iyo nacam iyo haweenka xijaabka qaato cudurkaasaa ku dhaco iyo halaga haro iyo halayska dhaafo iyo waxaa weya waxyaabahaas oo dhan waa gaalnimay dhexanka gelinay marka dambe qofku marka nin walbo khaatimadaada u cabso waxyaabaha weliba aada iskaga ilaalinaysa waa macaasida iyo bidcada yani bidacda iyo macaasidu qofka diinta waa ka bixinayan marka ugu yani waxaa laga yaabaa inay ka saaraan oo qofka diinta ay ka bixiyaan dunuub dad ma lagu gaalaysiinayo laakiin wasiila dariica ila alkufri marka waxyaabaha marka axaadiistii shafaacada waxyaabahaas marka le walidaalika salafku waxay dhihi jireen sufyaan athawri iyo kale xadiidkaas ibnu mascuud iyo kale markay akriyaan waxay dhihi jireen yani inta u inta uu eh, looxulmaxfuudka waxa qofka ugu qoran khaatumadiisa inta ay qofka ka oysiisay wax ka oysiiyey maba jiraan waa mustaqbalkaagii oo kaa maqan oodan ogeyn waay maa marka dadka caarifiinta oo ilaahay yaqaano owliyada alla ah khaatimadooda waa ka walwalaan qofkii hadda iska isaga markaas eh, wixiisu iska iska sii days ay tahayna isaga unbaa marka dambe un ka shallaanay walciyaadu billah intee in la egaa dad tawxiidka lagu kari waayey markii ugu dambeysay dhimanayeen oo iyagoo wax kale iyo ku hadaaqaayo ku dhintay markaas wasaadisu aliimaanu bilaqdaari faayqinan biha walaa tumaari fakulu shayin biqada'in waqadar walkullu fii ummi lkitaabi mustatar halkan wuxuu ka gelayaa halkan wuxuu ka gelayaa marka waxaa la yihaahdo eh, qadarka qadarkuu ka gelayaa qadarka wuxuu kamid yahay masaa-isha caqiidada ee eh, firaqu ay ku kala hareen oo ay eh, yani firqooyin badan ay ku dhumeen haddaan soo koobno qadarku wuxuu leeyahay dhowr maraatib dhowr darajo ayuu kala leeyahay darajada ugu koowaada ugu horeyso waxaa weeyaan martabat lcilmi martabat lcilmi waxaa weye inaad inaad rumayso allah subxaanahu watacaala inuu og yahay wax kasta oo adduunyadan ka dhici doona iyo aakhira wax ka dhacaan kulli inuu og yahay oo cilmiga ilaahay subxaanah wa tacaala inaad rumayso martabat lcilmi haddii aadan martabadaas rumaynin eh, haddaadan martabadaas rumaynin macnaheedu waxay noqonaysaa waxyaaba ilaahay jaahil uu ka yahaa jiro inaad leedahay taasna waa lagu gaaloobaa koow inaad rumayso ilaahay inuu waa bimaa huwa kaa-inun fi dunya waalaakhira inuu ilaahay ogyahay alam taclam ana allaha yaclamu maa fi lsamaai waalardi ina dalika fi kitaab ina dalika cala allahi yasiir wax kasta oo dhacayo wixii aan dhicinna hadday dhici lahayn ilaahay waa ogyahay siday ahaan lahaayeen walow araadu lkhuruuja laacabduu lahu cuddatan walaakin kariha allahum bicaasahum fasabatahum waqiila qcuduu maca alqaacidiin low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaalan bal badaa lahum ma kaanuu yakfuuna min qabl walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wainahum lakaadibuun yani waxa aan xataa dhacaynin hadday dhaci lahaayeen say ahaa lahaayeenna waa ogyahay marka martabadaas waa martabat lcilmi ayaa la yihahha qofka aan rumaynin martabadaas biitifaaqi alculamaa kaafirun billahi alcadiim waa gaal ilaahay ku kufriye ayb martabada labaad ama darajada labaad waxaa la yidhaahdaa alkitaaba alkitaaba inuu ilaahay qoray wax kasta oo adduunyada ka dhacayo yani waxaa ilaahay subxaana watacaala ogyahay adduunyada waxyaabaha maqaadiirta ka dhacayso haddana inay wada qoran yihiin oo ilaahay subxaana wa tacaala uu qoray ina dalika fi kitaabi ilahi ina dalika fii kitaab kitaabuu ku suganya ilaahay baa qoray xadiiskiina wuxuu ahaa awalu maa khalaqa allahu alkhalqa alqalam waxa ugu horeeyo alla uu abuuray waa qalimka carshiga kadib waayo carshiga kadib waxa ugu horreeyay oo ilaahay uu abuuray waa qalinka faqaala lahu ktub markaasu wuxuu ku yihi qor qaala maa aktub maxaan qoraa buu yihi qaala aktub maqaadiira alkhalqi khalqiga maqaadiirtooda dhan qor waxa qadarkooda isay ahaanayaan fajara alqalamu bima huwa kaa-inun qalinkii marka wuxuu ku dureeray uu qoray waxa dhacayo oo dhan martabadaas marka waxaa la yihahdaa alkitaaba waxa dhacaayo waa qoran yihiin waxa dhacaayo waa ay qoran yihiin martabada saddexaad ee martabat lqadar waxaa la yihahdaa cumuum lmashiia cumuum almashiia cumuum lmashiia marka waxaa la yihah martabada saddexaad ujeeda waa cumuum lmashiia cumuum lmashiia waxaa laga wadaa adduunyada waxa hadda ka dhaco waxa hadda dhacaayo oon arkayno khayr iyo shar waxay doonaan ha ahaadaan kulluhaa biqadari illahi tacaala ilahay qadarkiisay ku dhacaan wax kasta oo fici wax kasta ee dhacaayo adduunyadan khayr iyo shar waxay doonaan ha ahaadaane qudrada ilaahay bay ku dhacaan taxta qudrat illahi so lama garanin taa marka waxaa weyaan marka waxaa la yihahdaa martabatu cumuumi lmashiia yani wax kale ma ahane wixii ilaahay qoray subxaana watacaala adduunyadii haddana kasoo daahirinayo shaygan inta la qoray haddana qad waqad ma aha shaygan waa la qoray waana dhici kartaa mana dhici karta ma ahane waa imaanayaan wuxuu ilaahay qoray waay macnaha meesha ku jiri saas waay maalan sharta iyo khayrka khayr iyo shar ba ilaahay baa qadaray khayrki iyo sharti ou qadaray waa lagu arkaa adduunyadaada dhana banaankaa soo dhigan walidaalika alqadaau walqadar marka la leeyahay culamada waxay yidhahdeen qadahana waa wixii la qoray waaye oo markii hore ou jaangooyey alla subxaana wa tacaala waxaan ujeeda qadarka waa wixii la jaangooyey waa macna taqdiir qadihiina waxaa weeyaan in la xukumaba shaygii oo banaanka u imaado waqtigiisi u ku imaado cumuum almashiia la yaraha marka midaas cumuum almashiia wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allah martabada afaraad waxaa la yihahdaa martabatu afcaali lcibaad khalqu afcaali ilcibaad yani martabada waxaa gooni loogu soocay maadaama muctazilada dad ay aada uga murmeen oo khilaaf badan laga keenay si gaar ahaaneed baa loo muujina khalqu afcaali ilcibaad martabada afaraad waaye waxaa la yidhaahdaa martabadan addoonka ficilka uu sameynaayo ee ikhtiyaarkiisa uu ku sameynaayo addoonka ficilka uu ikhtiyaarkiisa ku sameynayo yaa abuuray allah abuuray subxaana wa tacaala maxaa yeele adduunyadan laba khaaliq ma jirto laba khaaliq ma jirto hal khaaliq unbaa jiro waana allah subxaana wa tacaala marka ficilka adi aada samaynayso kasabkiisa adaa iska leh oo adaa kasbay oo shaqeeyey laakiin adiga iyo shaqadaadaba ilaahay ba abuura subxaana wa tacaala khalqu afcaali lcibaada leedaha afartaas maraatib ayuu qadarku uu ka kooban yahay intaa marka markaa fahamto afartaas martababa martaba walbaa martabada kale ku xirantahay midaan ugu dambayso muctazilada aaday uga murmeen qolada qadariyada la yihah muctazilada waxayna yidhaahdeen addoommada ficilka ay samaynayaan ilaahay ma abuurin ay dheheen allah abuuray eedda waxaa abuuray qofka abuuranay ayna markaas maxay saa uleeyihiin marka ay leeyihiin adiga ficilkaaga adaa abuurtay ilaahay ma abuuro daliilkeenaa keenaa markaasay markaasayna fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiina ilahay alkhaaliqiin khaaliqiin badanaa la sugay dheh inta wax abuurto ilaaha uu khayr badana leeyihi idan dad wax abuuro waa jiraanay dhaheen oon ilaahay ahayn subxaanahu watacaala laakiin aayadda macnaheeday gediyeen wax kale maana khalqiga waxaa la yidhaha taswiiran loo jeeda hadda oo macnuhu waxaa weye inta wax qaabayso oo qaab wax u samaysaba ilaaha ugu qaabeyn fiican wax kale ma ah sababto aayadda horadeeda soo akri uma khalaqna anudfata calaqatan fakhalaqna alcalaqata mudqatan fakhalaqna almudqata cibaaman fakasawna alcidaama laxman uma ansha'naahu khalqan aakhara fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin albad taas marka daliil saxiixa u noqon maayo yani maadaama yani fatabaaraka allahu axsanu lmusawiriin waa bani aadamkuna wax un waa dhoodhoobaa hadda qofka artiistaa marka qof musawira laakiin qaabkii waa sameeyey bani aadamka laakin bani aadam ma ka dhigi karaana ma ka dhigi kara allo unbaa ka dhigi kara manaa meesha aayaddu marka waxaa weya taswiirka unbay ka hadle ma ahane abuuris macal wax walbaa ma ka hadlayso daliilkooda samciga horta waa kaasa laakin waxaa la yaab lahaa la yidhi ayaga markii aan mas'alat lqur'aan soo marayna haddaa xusuusataan qur-aanku waa makhluuq ay dhaheen kalaamka ilaahi waa makhluuq daliil maxay ka dhigteen allahu khaaliqu kulli shay inay ka dhigteen dayib hadda maxay u daliisho waayeen marka allahu khaaliqu kulli shayin ficilka bani aadamka waa soo gelaa kulligaas wax kasta ilaahay baa abuuray maca alihi ficilkaaga waa ku jiraa waa ka bayreen markaan ahlu bidcada saas waay marka wax baabid ah ma laha wixii ayaga hawadooda raacay marna inta kasoo qaba aayadda marna inta kasoo qabo saa un bay iskaga dhaqmaan ayb marka qoladaas marka ayaga bani aadamka marka ayaga waxay ka raaceen sababtay dhahayeen waxay tahay waxay yidhahdeen ficilka bani aadamku samaynayo ficil fiican iyo ficil xunoo isugu jiraa haddii aan dhahno marka ilaahay baa abuuro ficilkan xun ilaahay muxuu u abuuraa haddana dadku ugu ciqaabaa bay dhaheen ficilkan xun intuu abuuro haddana qofka ku ciqaabo maxaa dhacay jawaabta marka iyadoo taa lagu jawaabaana waxay noqotay eh, ficilkan abuurista alla oo abuuraayo maba xumaba sababta xigmadaa ku jirta khalqiga abuurista alla mar walba ma xuma xumaanna ma loo nisbay karo abuurista alla macaala waxaan ilaahay markuu abuuraayo xikamuu kaga dan leeyahay maa xikmooyin kale ayaa xikamaa ku jiro laakiin bani aadamka ficilka yaa loo yo yaa waay axadka kasbanaayo kasbashada aad kasbanayso waa adi wax lagugu ciqaabaayo hadii xaq iyo baabilna waa lagu kala cadeeyey walidaalika marka markaa salaada tukanaysa yaa sujuuda hadii la yira bani aadamkaa sujuudaah laleeyahay yaa sujuudaayo hebelaa sujuudaya ladhae ilaahay baa sujuudaya la dhihi maayo maxaa yeele ficilkan sujuudda adiga waa wax sameyna adig ku adugu kugu qumay laakiin xarakaadkan iyo adiga allah ku abuuray ay idin abuuray subxaana tacaala abuuristaasna xikmaa ku jirta maa abuuristaasna xikma ayaa ku jirta ayb taas marka iyadu waa walidalika imaamu shaafici wuxuu yihi khalqu afcaali lcibaad hadday diidaan nimankan qadariyada ay yihaahdaan dadka addoommada ficlada ay sameynayeen ilaahay ma abuurin annagaa abuuranayna hadday dhahaan waxay yidhaahdeen imaamu shaafici wuxuu yihi eh, khaasimuuhum bilcilmi cilmiga kula doodu yii cilmiga kula dooda waxaad tidhaahdaan ilaahay horta ma ogaayo waxaan in la samaynayo mise ma ogeyn hadday idin dhahaan waa ogaay hada asagaa abuurayo hadduu og yahay w wau abuuraa marka nacam maxay tahay waa ogyahay asagana ma samaynin see u ogaan karaa hadduuna asaga samaynin ba nacam taas kula doodaysa soma garan waa yani waa xujo aada u xoog badan qadarka calaa kulli xaal ahlu sunnada maraatibtaas afarta ah ayay u rumaysan yihiin qadariyada marka hore nimankii qadarka inkiri jiray kuwii hore cilmiga ilaahay waa diidi jireen waa inkiri jireen cilmiga ilaahay oo waxay dhihi jireen shayga markau dhacaayo ilaahay ogaanayaan ka hor ma ogeynay dhihi jireen walidalika nimankii ibn cumar xadiidkan jibriil dhanba muxuu ku yimid ibn cumara werinayo ibn cumar muxuu ku keenay wuxuu ku keenay laba nina u timid yaxya ibnu yacmur iyo xumayd ibn cabdiraxmaan alximyari markaasay waxay dhaheen intay ibn cumar arkeen be labada geesay ka galeen markaasay waxay yidhaahdeen ina qibala ina qibalana agteenna basra ay ka hadlayeene dad ayaa ku jiro ina qibalana rijaalan yataqafaruuna alcilma cilmigay yani aada u raacraacayaan wayazcumuuna allaa qadar waxayna ku andacoonayaan qadar inuusan jirin wayazcumuuna allaa qadar wa ana alamra unufun waxaa kaley dhahayaan arrintu hadda lay bilaabaneen wax hore loo qoray ma jiro wax ilaahay ogyaha male wax kastaa marka ay dhacaan unbaa koow ay u tahay hore cilmi ka horreeyey ma jiro kitaabo la qoray oo ka horreysa ma jirto ibnu cumar markaasi wuxuu yihi kuwaas haddaa u tagtaan u sheeguu yidhi annii bariun minhum inaan aniga beri ka ahay wahum buraa'aau minii ayaguna inay beri iga yihiin wallaahi low anfaqa axaduhum mila uxudin dahaban haddii midkood ou bixiyo buurta uxud oo dahab ah ilaahay kama aqbalayo yiri saas u sheegay xataa yuminuu bilqadar ilaa ay qadarka ka rumeeyaan ilaa ay qadarka ka rumeeyaan marka qadariyadii hore ayagu saasay u badnaa ay ahaayeen xil waqtigii dambe muctasilada qadariyadan dambe iyo muctazilada isku hal waay hadaa qadariya maqasho muctasilada ayaa loo jeedaa macnaha magacan qadariyana waxaa weyaan qadarkay inkiraan waay wax kale ma qadarka ayay inkirayaan siday ku inkirayaanna waxay tahay shaygan qofku uu sameynaayo addoonka uu sameynaayo shuqul ilaahay kuma lahanay dhehen calaaqo alla ou laleeyahay waxaan ma jiro addoonka unbaa abuurto asaga leena bilaabanayo qadarkii dhammaan marka waxay inkireen awood alle inay jirto oo waxaan ay ku dhacayaan awood alle oo ay waxaan ku dhacayan inay jirto ay inkireen ayagu markaan saasaa marka qadariya loo yiri ay munkiru alqadar kuwaas marka waxay soo baxeen waqtiga asxaabta aakhir cahdi saxaabay soo baxeen sida hadda ka muuqata ibnu cumar ile saxaabada dadkii ugu dambeeya ku jireen nimankaas marka eh, qadariyada aathaar badan baa kasoo aroortay ha habooqanina janaazadooda haraacinina aathaar badan oo ibnu cabaas iyo laga werinaya soo aroortay aada yani dhalaacayn fara badan dusha looga tuuray qola kuwaas marka ayagu xoogga waxay saareen camalka camalkay xoogga saareen waxay leeyihiin marka yani qofkan eh, hidaayada asaa samaysan karo eh, baadidana asaa samaysan karo bimacnaa waxaa weya xagga dadaalkii intay xad dhaafiyeen dadaalkii guluwi ku sameeyeen markaasay waxay yidhahdeen addoonka asaa is hanuuni karo hanuunka asaa haysto baadida asaa haysto ilaahayna faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrx sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaanamaa yascadu fi samaa waxaasoo dhan aayaadkaas dhan yaa ka hor imaanaya sooma kasin qolo labaada ah iyagana waxaa jirta qadarka marka qoladan marka qadariyada la yidhaahdo muctasilada waayaan dhahnay ayagu marka ficilkoodaas xunka ah oo ay leeyihiin bani aadamku asaga hanuunka keensado oo abuurto baadidan asaga abuurta magacay ula baxeen magacay ula baxeen waxaa le alcadlu magacaas ula baxeen walidalik usuusha muctazilada afar waay usuul muctazila arbaca muctazilada afar asal ay ku dhisan yihiin caqiidadooda tan koowaad waxaa weya atawxiid tawxiidka maxay ka wadaan salbu sifaat ilaahay tilmaamaha in laga qaado oo tilmaan male la dhaho baabsifaada kusoo marnay maadada labaad usuushooda kamid ah waxaa alcadlu cadliga maxay ka wadaan qadarka in la inkiro oo la yiraahdo wax qadar la yiraah oo qofka ilaahay oo hanuun u qadari karaa ma leh qofka asaa qadaranaya hanuunkiisa ma fahamteen tan saddexaad taas marka cadli bay ku magacaabayan midda kale waxay yihahdaan alamru bilmacruuf almanzila bayna almansilatayn waa soo marnay iyadan qofka dembiga weyn marku ku dhaco gaalna ma aha muslimna ma ahanay leeyihin almanzila bayna almanzilatayn gaal ma aha muslim waa meel baxuu jooga midda ah afaraad <coughs> tan afraad ee ugu dambeysa waxaa weyaan alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar alamru bilmacruuf haddaad maqashay wannahyu can ilmunkar wax fiicanaad umalaynaysaa qur-aankiyaaba lagu sheegaa leedahay laakiin ayagu alamru bilmacruuf macnaha ay ka wadaan waxaa weeyaan ninka madaxda ah ninka madaxda ee muslimka ah ee jaa-irka ah ninka madaxda ee islaamnimada baaqika ah oo muslimka ah ee jawr sameeyo haba yaraada jawrkiisa haddii la doonee mar hadduu joog sameeyo waxay leeyihiin waa in lagu baxaa oo xabad looga hortaga maa alkhuruuju cala alaimati bisayf madaxda muslimiinta in lagu baxo oo seef lagu toosiyo taasada fawdo iyo waxaa ka dhalanaysa iyo dhibaata ma caqiidada ahlu sunnadana ma ah nacam sidaas <clears throat> xaakimka ama ninka madaxda ah intuu islaamnimada baaqi ku yahay in madaxtinimada laga boobana ma banaana in markaa lala dagaalana ma banaana oo hadduu muslim yahay axaadiis lanima baaqi uu ku yahay xadiiskii cubaadana waa sheegaa an laa nunaasic alamra ahlahu ila an taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan sababta mushkilada ka dhalanaysaa la fiiriyo ka badan ilaa waa la ogyahay joorkan ninkaan uu sameynayo lakin mushkilada ka badan unbaa la diiday walidalika xajaaj ibni yuusuf isagoo inkastoo uu jabbaar ahaayo dhib badnaay oo haddana dad badan dili jiray maca dalika asxaabu rasuulilaahi aktarkooda waa iskaga safreen waa iskaga sabreen inkastoo jiraan taabiciin isaga ku baxday laakin haddana waxba aysan ku xalinin marka eh, alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkarna khuruujkay ujeedaan afartaas masalo marka usuul muctazila markaa marka qadarka marka la joogo waxay kuleeyihin naxnu ahlulcadli ahlulcadli maxay ka wadaan qadar ma jiraan walidalik alfaad inaa ku siranta adiga ma aha alfaad oo maa taxtahaa aadan ogeyn wax ku qarsoon inaa iska raacdo maaha qofkii hal nin wax xun nin walba qowlkiisa ama ictiqaadkiisa wuxuu ku qarinaa yani hadal fiican so ma garan marka hadalkan maxaa ka hooseeya hadduu fiican yahay falilahi alxamdu haddii aanu fiicnaynna waa ka joogeysaa dhinaca kale qadariyada waxaa kasoo horjeeda iyagana qadarku ilaa dadku waa annaasu darafaani waa wasat waay qolo kaloo iyagana dhinaca kale u beyrtaa jirto qadarkii isbaatu lqadari guluwi ku sameeyeen qadarka sugidiisa iyagana ka badbadiyeen ilaa ay yiraahdeen waxay yidhaahdeen addoonka ficilka uu sameynayo addoonku waa majbuur waa mid la dirqiyey ahayn waa dirqisan yahay waa qasban yahay yani waxay ka dhigeen yani sidii yani warqad iska bidbidaysa kale oo aan ikhtiyaarba aan lahayn addoonku ikhtiyaar ma lahan salaadan uu dukanayo waa la qasbayo dhehen xag allaa laga qasba ikhtiyaar iyo iraadna maba lahanay dhehen taas iyadana khalad waa addoonku iraaduu leeyahay wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allahu ilahay leeyahy mashiica addoonka loo suga ma ogtahay mashiica ayuu leeyahay kasabuu leeyahay addoonkan ficilka asagaa samaynaayo <coughs> yaa sujuuda yaa soomaayo addoonka waa wax soomaayo wasaa'imiina wasaa'imaati yaana leeyahy maha ilaahay maaha kan soomaayo waa addoonka shay shay qofka lagu qasbayna ounan ikhtiyaar ulahaynna maba loo nisbey kara isagan aan soo ma garan iyagana marka dhinaci kale mareen marka walidalika kuwooda ugu qatarsan jabriyada ashaaciradu marka waa jabriye ashaaciradu firaqa jabrigay ku jiraan walidaalika haddaa fiirisaan kitaabkan tuxfatulmuriidka oo ibraahim albayjuuri wuxuu leeyahay adoonku alcabdu majbuurun baatinan mukhtaarun daahiran adoonku waa majbuur waa iska khasban yahay baain ahaan wuxuu u eg yahay laakiin qof aan qasbanayn laaki waa qasban yahay marka warkaas waa ashaaciradu marka jabriyaday ku jiraan dhinaca kale marka jabriyada firaqa ugu quluwi badan jahmiyadu iyaguna waa jabriye jahmiyadu iyaguna waa ku jiraan marka kuwa ugu sii quluwi badan waa dadkan la yidhaha ahlulxuluul kuwa xuluulka aaminsan caqiidat lxuluul ama waxdas lwujuudka waxay leeyihin xarakaadka dadka ay samaynayaan oo dhan maadaama ilaahay oo ku dhex jiro ama ilaahay uu qasbaayo maba gaalnimo waxa la yidhaha maba jirtay leeyihin sababtoo ah ninkan gaalka ee sanamka u sujuudayo ilaahay waay waxa sanam ku qasbay marka waa fiican yahay wixii ilaahay doortay u daayay leeyihin wixii ilaahay doortay ee addoonkan oo u doortay faraha looga qaada waana fiican yihiin lidaalika fircawn iyo marka iyo waxay leeyihiin maba ahaba gaalo fircawn gaal maahanay leeyihin markuu leeyahy ana rabukum ulaclaa ilaahaa ka hadasheenayay leeyi marka waa caqiide la aamino kan ugu daran kuwaas marka iyaduna waa waa idan marka nimankan amar iyo nahyi wax la yihaahdo maba yaqaanaanba qoladan jabriyada ah maadaama dadka addoonka uu iska qasban yahay waxay leeyihiin si kastoo addoonku camal walba uu sameeyo wuxuu u khudwacaa qadarkii ilaahi subxaana wa tacaala qadarka alla hadduu ukhuduucana waa mumin ileyhin leeyihin kaamiluliimaan maa mar haddii ilahay qadarkiisa u hogaansan yahay mar walba laakiin sidaas maan sababtoo ah waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala uu qadaraayo waxna qadar kowni ah waay waxna waxaan ujeedaa iraada kowniya iraada sharciya iyay u kala qaybsamaan hata ilaahay kown ahaan qadar ahaanba wuxuu doonay wax walba adduunkan ka dhacaayo laakiin ma jecla wax kasto walaa yardaa licibaadihi lkufra gaalnimadu raalli kama ahan ilaahay qadarkiisa ha ku dhacda laakiin raalli kama aha nacam saa darteed marka inaad tiraa qof walbaa ficilka uu sameeya raalli buu ilaahay ka noqonaa waa khalad waa gaalnimada raalli kama aha ilaahay subxaana wa tacaala ahlu sunnaduna waa waa wasab oo waxay leeyihiin addoonku kasabka asagaa iskale ficilka asagoo ku qumaa laakiin wax allaala wuxuu doorto asaga ma ka gudbi karo qudrada ilaahay addoonkan awoodda alle kama gudbi karo saasay dhahayaan dhinaca kale marka qadarkiina waa sugayaan oo qudrada alle lagama gudbi karay dhahayaan dhinacii kale dhinacaas marka waxaa weeyaan muctazilada waa ku khilaafayaan dhinacan marka addoonku inuu kasab leeyahay oo iraado uu leeyahay waxay ku khilaafayaan jabriyaday ku khilaafayaan walidaalika xaqii jabriyada iyo eh, iyo xaqii muctasilada labadaas xaq way qaateen qolo walba baatilkeedana waa ka tageen qolo walba baatilkii ay wadatayna way ka tageen marka qadarku inahaas unbaa aada ugu muhiimsan mabaaxiftiisuna waa badan tahay kutub badanna waa laga alifay abu daawuud kitaab leeraa kitaab alqadar buu leeyahay bayhaqi kitaab alqada walqadar ladhahu leeyahay oo axaadiidta qadaha kusoo aroortay iyo aada uu sharxaayo iyo aathaarta kusoo aroortay kutubahaas marka waa kaasa imaam lbukhaari khalqu afcaali lcibaadu leeyahay masaladan dambe muctasilada ay dhibka farax badan ka keentay kitaab dhan u ka alifan khalqu afcaali lcibaad la yihahda waxaana ku tusaya qowluhu tacaala wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun marka cinaayo badan baa marka culimmadu ay siiyeen marka qolana waxay guluwi ku samaysay adoonku inuu dadaalo qolo kalena waxay guluwi ku samaysay qadarkii ilaahay subxaana wa tacaala marka arrintuna wasat waay walidaalika sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa qadar qadarka marka laga hadlaayo qolana waxaa weeyaan waa qol qolana waaa waxau leeyahay yani waxa u leeyahay waa mushrikiintay shabahan waa jabriyada jabriyada mushrikiintay shabahan sababto ah mushrikiinta marka la yidhaha war maxaa shirkigan idinkugu wacan ilaaha noo qadaray dhihi jireen sayaqulu ladiina ashrakuu law shaa allahu maa ashraknaa walaa aabaauna walaa xaramnaa min shay saasay dhihi jireen annaga yani aabayaalkeen iyo annaga iyo aabbayaalkeenba haddii ilaahay uusan dooni lahayn shirki ma samayneen marka taas beentood waay nacam kadalika kadaba aladiina min qablihim o ilahay nacam soma kasi xataa daaquu ba'sana qul hal cindakum min cilmin fatukrijuuhu lana in tattabicuuna ila dana in antum ilaa takhrusuun qul fi llahi lbaaliga marka waa laga diiday sababtoo ayaga wax loo qadaray maba ogaba marka inay yidhaahdaan waxaan dana nebi baa loo soo diray wixii xumaayo wixii ficnaa waa loo sheegay aalad ay wax ku doortaanna ilaahay waa siiyey marka waa gardara in la yidhaha wax kastoon sameeya ani ilaahayba ii qadari mar haddaan qadarkii alla aan u uhogaansanayo wixii alla ii qadaray inta aan samaynayo bis waayo wixii ilaahay rabay waan sameeyey taas marka qolada jabriyada mushrikiya ayaa la yidhaa nacam dhinac kuwan kalena ibliisiyiina la yidhaa nacam muctasilada iyo maxaa yeele ibliis waxaa weyan isaga dhinace iyaguna waxaan ujeedaa qoladan qadariyada majuusiya la yidhaha majuusiya majuustay shabahaan sababta ah waa maxay majuus laba laba laba khaaliqay rumaysan yihin laba wax abuurtay khayr oo dhan waxaa laga abuuray leeyihiin eh, khayr oo dhan waxaa u asala ifteenka shar oo dhanna mugdigaa abuuray leeyihin ilaahu waxay markay yidhaahdaan ilaahu ilaahu hulaam iyo ilaahu nuur magacyay uleeyihiin marka bacd kutub baa qorayaan nimankaan marka furs iyo eraantan iyo markii hore waxay ahaan jireen majuusta majuusiyadaas marka laba khaaliq maadaama ay rumaysnaayeen culummadii salafka waxay dhihi jireen marka qadariyada majuusu haadihi lumma ummadan majuusteeda waa la dhihi jiray sababta loo dhahayana waa maxay sida kuwan ay laba khaaliq u sugeen ayay kuwaana laba khaaliqba ayay sugayaan so sidaa maaha sababtoo ah waxay leeyihiin ilaahayna adduunyadaan u abuuray koonka annagana waxaan abuurnay ficilkeena ileyn marka laba khaaliqay sugayaan soo saa maana ilaahayna koonku abuuray annaga afcaasheenana annagaa abuurnay dhahan marka laba khaaliq bay marka meeshaas ku sugeen labo axad oo wax abuurtay sugeen midna ayaga waayo midna waa allah subxaana wa tacaala sida ay majuustu mugdiga iyo iftiinka ay u rumeeyeen inay laba khaaliq yihiin marka majuusu haadihi lumma la yihaha kuwaas majuusiya la yihaha marka kuwaas kuwaas marka iyagu intaasaan qadarka uga baxayna qadarka marka kutubta aada looga alifay aada si fiican u faahfaahisay waxaa alifay sheekh eh, alimaam ibn eh, lqayim raximah llah kitaab wuuu kitaab wuxuu leeyahay la yiraahdo shifaa lcaliil shifaa lcaliil fi masaa'il alqada'i walqadari walxikmati waltacliil kitaabna rahawleyna aad iyo aad ilaa soddon fasal camal oo ka dhigay aad iyo aada nusuusta iyo inuu jamciyo iyo aada ugu dadaalaa firaqa aada ula doodaa waakada waa kan kitaabkaas aada buu faa-iido badan yahay hala daalacdo xikmada iyadana masaladaas qadarka aan ku gabagabayneynaa wax kastoo koonka ka dhacayo marka shari khayr waxay doonaan ha aadaani xikmad rabbaani abaa ku jirto oo shaygan ilaahay markuu abuurayo agtiisa boqol kiiba boqol shar kama aha wax ilaahay agtiisa boqol kiiba boqol shar ah ma jiraan abuurista ilaahayna shar ma lagu tilmaami karo maxaa yele ilahay wuxuu ku sifaysan yahay sifatu lkhalqi yaa wax abuur allaha abuur marka waxaa kala duwan marka masaladan aada in loogu baraarugaa muhim waxaa kala duwan khalqiga iyo makhluuqa labaday kala yihiin khalqigii waa abuuristii ilaahay waay makhluuqiina abuurista wixii ku samaysmayaa makhluuq la yihaha makhluuqay sharka ku jirtaa marka ee sifada ilaahay ee abuurista ah wax shar la yihaha ma laha alficlu waalmafcuul waa kala duwan yihiin soo ma kasin alkhalqu waalmakhluuq waa kala gedisan yihin khalqigii abuurista ilaahay shaygaan markuu ilaahay abuurayo sifadaas ilaahay oo waxaan ku abuuraayo shar ma la dhihi karo maa maxaa ilaahay cilmigiisu iyo xikmadiisu waa xeel dheer tahay soo ma kasin waraahaa xikam xikamaa ku jirto laakiin kii la abuuray isaga waa shar waa la dhihi karaa waa shiriir waa la dhihi karaa gaalka matalan waa shar waa waa yani naf shar badan gaalka ama ibliis ibliis waxaa weyaan waa naf shar badan makhluuq waa ilan moogta ibliis laakiin abuuristii ilaahay uu ibliis abuuray iyada shar may ahaydna ma ahan shar xigmaa ku jirta marka waa in sifada ilaahay iyo wixii ku samaysmay waa in lakala waa in la kala saaraa taasna marka ashaaciradu ma kala saaraan khalqiga makhluuqa eh, yani eh, ficilkii mafcuulka waxay leeyihin alficlu huwa lmafcuul marka waxaa ka imaanayo mashaakilaad aada u tira badan wasaadisu kan saddexaad aliimaan xikmadana maba sugaanba ashcariyada wax la layraa ma sugaanba oo waxay leeyihin ilaahay waxau doono cadaaba wax allaale waxau hadduu doono dadka ahlu daacada ah kulligood cadaabuu ka buuxi karaa cadaabuu ka buuxinaa dadka ahlu macsidaan hadduu doono jannaduu gelinaa marka yani wax hadduu doono zinadu jideynayo kuleyi hadduu doono yani waxay ka dhigeen marka bimanzilati boqor waxuu raba iska dejinayn boqorada hadda digtaytarada ah wareegta allaale waxay rabaan isku soo rogaayaan oon xigmad ku dhisnayn soo maa dadka jabaariinta oo digtaytarada ah ilaahay subxaana wa tacaala saasoo kale ma aha waxaan uu sameynaya ilaahay subxaana wa tacaala zinada marna ma jideynayo sababtoo ah sideeday foolxun tahay maa sideeda ayay foolxun tahay sharci ma uga dhigaayo dad ilaahay subxana wataala marka in la yidhaahdo tashriica ilaahay wuxuu ku dhisan yahay awood keliya qalad waa awood iyo xikma ku dhisan yahay qudra iyo raxmo iyo cilmiga ku dhisan yahay qudra iyo xikma iyo raxma ku dhisan yahay saa marka in la dhaho walidalika qawluhu tacaala laa yus'alu cama yafcalu wahum yus'aluun ilaahay lama weydiiyo waxa uu samaynayo maxaan loo weydiinaynina lixikmatihi walicilmihi waliraxmatihi ibnu kaiirka fiir meelo badan saas saasuu dhahaa sida ahlu sunnada qabaana saasoo laakiin kuwan waxay leeyihiin laa yus'alu camaa yafcalu ilaahay wuxuu samaynayo lama weydiiyo sababto wax ku awood dhanba ma lahan waxay ka dhigayaan marka nin boqor camal oo inta wax soo rogay cid wax su-aali kartana male dhahayo kale sidaa ma ahan ilaahay subxana wa tacala wasaadisu kan lixaad aliimaanu iimaanu weeyaan rumayn bilaqdaari qadarkii la rumeeyo fa ayqinan yaqiini bihaa aqdaartii yaqiini walaa tumaari hala doodin oo qadarkii hala doodin fa kullu shayin shay dhammaantiis biqadaa'in buu ku ahaanaya ilaahay xugunkiisa wa qadarin iyo jaangoyntiisa walkullu dhammaanna mustadarun mid lagu qoray oo lagu sadereeyey weyaan fii ummi lkitaabi lawxilmaxfuud laa naw-a laa cadwa walaa tiyara walaa camaa qada allahu tacaala xiwala laa naw-a xidig saamayn ma leh laa cadwaa isqaadsiin cudur iskiis laysku qaadsiiyo oo qudrada alla uu ka maqan yahay ma leh walaa diyara baasaysi ma jiro walaa camaa wixii walaa xiwalan leexin ma jirto camaa qada allaahu ilaahay wuxuu qadaray la leexiyaana ma jirto tacaala sareeye wixii alla uu qadarana cid kaa leexi karta male waclam ana maa akhdaaka lam yakun liyusiiba wamaa asaabaka lam yakun liyukhdiaka wixii adig ku asiibo ma ku gafaayaan wixii ku gafana ma ku asiibayaan qadarka marka fawaa-idiisa saasaa kamid a qofka hadduu mus dhib arko waa iska sabraan sababta wuxuu ogyahay si kastoo yeelo inaysan gafaynin tan sooma garan wixii markaas wanaag haddou haystana de waxaa weyaan ilaahay buu ku shukrina subana laa guula uul ma jiro uul marka intaan hadda u sheegi doono xadiisa laa guula laa uula laa haamata laa walaa safar kamaa bida akhbara sayid lbashar laa uula uul ma jiro uul waxaa la yidhaha waa shayaadiin ay aaminsanaa jinni ahlujaahiliyadu ay aaminsanaayeen in ay meelaha yani duurka markay u baxaan oo ay safraan oo kale ayaa jinniye ayaa waxba isu muuji jiray indhahooda waxbay ka arki waxbaa isu muujin jiray markaasu jidka ayuu ka dhumin jiray oo ka leexi jiray marka waxaas marka waxaa laleeyahy waxaas taatiir malin qudrada alle unbaa wax taatiiri kartee wax iyagu goonidood u tari karaan male guul marka waa shayaadiin dadka dadka wadada ka dhumisa waay shayaadiin dadka wadada ka dhumisa intay isu muujiyaan wadadiibay ka dhuminayaan marka marka ay meelaha lama degaanada ay marayaan laa haamatana ma jirto haamaduna waa shimbir iyagu markaas ay aaminsanayeen qofku gurigiisa soo karo in musiibo ama waxay ka dhimanayaan oo kale waxyaabahaas caqiidada soomaalidana waa tan waa leedahay laftirkeeda gumayska maa layaha hadduu soo karo guri eh, gurigu soo karo in qof ka dhimanayo o kale waxaas ay aaminsanyahin qolo walbaana waxun bay sharaysanayn cidiyaha guriga haddii lagu jaro inay fakri udhacayo o kale qol walbaa meel unbaa wax si ka yihin qofka markuu gurigiisa ka baxo mukulaal madow hadday ka hor timaado maalinkaas wax soo helayn balaayo fara badanaadaas iska aaminsan waxaas dhan taasiir ma ah qadarka qadarka ilaahay ka rumay macnuhu saasa laa walaa safar safarna maya safar iyaduna waxaa weyaan waxaa laga wadaa un macnaheeda bisha safaray dib dhigi jireen ama muxaram bisha muxaram la yiraa inay dagaalaan xaaraam ka ahan jirtay waxay samaynayaan nas i wax la yidhaaha oo bishii muxaram ayay safar u rarayaan safaray soohor eh, safare muxaramkii ay ku jiraanay dagaalamayaan ayagoo safar u qaadanayo safaray ka dhigayaan bisha ka dambeysee safarna waxay ka xurmadii ay muxaram lahayd tanan siinayna ay leeyihin waxaas marka inama nasiiu ziyaadatu fi lkufri yudalu bihi aladiina kafaruu yuxiluunahu caaman yuxarimuunahu caama ah, marka taas macno kalena waa lagu macneeya kamaa bidaa sidii kan ah kamaa akhbara soo ku waramay sayidulbashari basharka sayidkiisa bidaa kan oo ku waramay waxaas ma jiraan qadarka alla unbaa taasiiri wahaliu martabatu lixsaani wa tilka aclaaha lada araxmaani wahuwa rusuuqu qalbi fi lcirfaani xataa yakuuna algaybu kalciyaani xadiiskii jibriilo ku jira iimaanku waa soo dhameeyey ixsaankiiba hordagela marka darajat lixsaan wa haalitun tan saddexaadna martabat martabatu lixsaani ixsaanka darajadiisii waaye darajaadkii qadarka hadda aan ka hadlayno ma aha xadiidkii jibriil dib ugu laaba islaamkii iyo iimaankii waa kasoo hadlay wa thaalitun mid tan saddexaadna martabatu lixsaani waa ixsaanka martabadiisa wa tilka taadaasna aclaahaa tan ugu sarreysa weyn lada raxmaani allah raxmaanka agtiisa islaam iimaan ixsaan ixsaana ugu sarreeya marka wahwa ixsaankuna fusuuqulqalbi qalbiga sugnaanshadiisa weeyaan fil cirfaani u ku sugnaado aqoonta alle subxaana wa tacaala qalbiga oo yacni aad ugu sugnaado aqoonta ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala xataa intii yakuuna algaybu shaygii maqnaa oo ka ahaanaayo kalciyaani wax la arkaayo o kale xadiidkii u ka qaadana qowluhu sal l salam uu yihi alixsaanu an tacbud allaha kaanaka taraahu ilaahay inaad u caabuddo sidii aad u arkaayo kale ilaahay qeyb buu adiga kaa yahan ma ujeedid laakiin macrifadii alla markay kaa badato yaan ilaahay waxaa u caabudayeysaa sidii adoo arkaayo kale ma arkaysid laakiin sidii adoo arkaayo cadamada ilaahay baa hortaada imaanaysa kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka martaa kale daadan adiga arkaynin isagaa ku arkaayo saa marka ucaabud marka wahwa isagu rusuuqulqalbi qalbiga sugnaanshadiisii weya fil cirfaani oo ku sugnaado aqoonta ilaahay oo aqoonsanya walidaalika dadka ilahay aada u yaqaan caarifiina la imaamu nawowi kitaab laga bustaan lcaarifiin uu leeya uga hadlo dadkaas un wanaagsan iyo yani waxa ay dhihi jireen iyo wacdiga ay ku wacdi jireen waxaabaas xataa yakuuna algayru ilaa uu shaygii maqnaa uu ka ahaanayo kalciyaani wax loo jeedo oo kale faslun fi kowni aliimaani yaziidu biaacati wayanqusu bilmacsiyati waana faasiqa ahli lmillati laa yukafaru bidanbin duna shirki ila ida istaxalahu anahu taxta almashii'a وأن التوبة مqبuلة mا lm يغرغiis فصل في كون الإيماaن iimaaنka ahaanshadiisa يزيد بطاacةi inuu ku kordhayo طاacada وynqص بالمcصيةi inuu ku نqsaamayo وأنa فاsق أهل الmilةi diinta ka u saaxiibkao yn mslimka فاasiqiisa laa يukفر inaan lagu gaalaysiinin inaan lagu gaalaysiineynin bdmbi dmbi duuna shirki aan gaalnimo ahayn dembi aan gaalnimo ahayn ma lagu gaalaysiinayo ilaa ida staxallahu inuu xalaashada ma aha ilaa ida istaxallahu dembigaa inuu xalaal ka dhigto ma ahan sheekh marka ah, tacbiir fiican hadda bixiy laa yukafaru bidembin duuna shirki buu yidhi maxaa yeele shirkigu dunuubtau ku jiraa bacdi kutub baxaawiyada iyo kale waxay cabirayaan walaa nukafiru eh, bidembin dembi wax maku gaalaysiino e, shirkigana dembiguu kamid yahay mogta shirkigu laftirkiisa waa dembi soo maaha marka waa in la yiraahdo yani maku gaalaysiinayno dembi aan shirki ahayn wax kuma gaalaysiinayn bukhaarina saasoo kale u cabiray bukhaarina sidaa oo kale ayuu cabiray marka dunuubtu waa labo dembi iskiis gaalnimo u ah kaas marka qofkaan ma xalaashaday iyo ma xalaashanin ma la dhahaayo qofka hadda dau sanam caabudo sanamka inuu xalaashadaya la fiirina maa laleeyahy ma la dhahaayo kaas isagoo iskiisaba gaalnimo u yahay ayb nebigu u caayay sala allahu alayh waali wasalama rasuulku u caayay sal l slam waxaa laleeyahay marka inuu xalaashada in kalaa la fiirina maya sababtoo ah in nebiga lacaaga iskeeday gaalnimo u tahay maka wixii marka gaalnimo iskeed gaalnimo u ah istixlaal ma loo fiirinayo maxaa waa dembi iskiis gaalnimo u ah laakiin wix aan gaalnimo ahayn oo sharcigu uusan gaalnimo ka dhigin ee alla loogu caasiyo qofka hadduu sameeyo caasi inbuu ku ahaana hadduu xalaashada laakiin waa ku gaalooba marka in misaal khamrada in la cagaa xaaraam gaalnimo maaha iyado xaaraam hadduu xalaashado khamrada biduuni ta'wiil khamrada uu xalaashado waa ku gaalooba zinadii waa xaaraam iskeed gaalnimo uma ah hadduu zinaysto uu yihaa waa ay xalaal waa ii banaan tahay yakfur sababta u gaaloobaya waxay tahay qur-aankiibau beeniyey qofkan ila qur-aankiiba xaaraam ka dhigay soo maha iyo xadiidkii marka masaladan saas in loo kasabo walidalika sheekhulislaam ibnu taymiya qolada nebiga caydiis saarimulmasluulka o kale wuxuu yihi qolada u shardinaysa istixlaalka oo kale waa irja u yihi nacam waa weliba hulaatu lmurjia madhabkooda wa nacam inuu xalaashado in kalaa la fiirinayo waxyaabahaasoo kale lama dhaho iskooday iskoodayba gaalnimo ay u yihiin sheekh si fiican halkan uga cabiray wuxuu yihi laa yukafaru bidembin duuna shirki buu yihi ilaa ida istaxallahu anahu taxta almashiiati qofkaa dembi dembiga ku jira kabiirada murtakibu lkabiiraha ilaahay mashiicadiisuu ku jira hadduu doono waa cafina hadduu doonana waa ciqaaba oo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wa ana tawbata tawbaduna maqbuulatun kii gaalka ahaa laftirkiisa tawbada u furan tahay waana tawbata tawbada maqbuulatun mid la aqbalayo weeyaan maa lam yuqarqir hadduusan dhuun yeerinin yani naftu haddaysan kaalxamaha dhaafin halkaan hadday soo gaarto halkaas nafta ay soo gaarta bisfa tawba waa u dhamaatay iimaanunaa yaziidu biaacaati wanaqsuhu yakunu bizallaati waahluhu fiihi calaa tafaaduli hal anta kalamlaaki aw karusuli iimaanunaa iimaankeenna yaziidu waa kordhaa bidaacaati ku kordhaa wanaqsuhu nuqsaamitaankiisana yakunu wou ahaadaa bizallaati bou ku ahaadaa yani simbiririxada qofka oo dembigou ku ahaadaa waahluhu iimaanka dadkiisana fiihi fi iimaani iimaanka dhexdiisa calaa tafaaduli tafaadul iyo dheeraad ayay korkiisa ay yihiin waa kala derajo dhadheer yihiin wa ahluhu iimaanka dadkiisa yani muminiinta fiihi fi liimaani iimaanka calaa tafaadulin kuwa ku kala dheeraadsan wa kuwa ku kala dheeraadsan oo ku kala iimaan badan wa dadku waa kala iimaan badan yihiin uu kuleeyahay hal anta adigu ma waxaa tahay kal amlaaki malaa'igta oo kale ow ka rasula ma rasuul oo kale maa tahay adiga yani wuxuu leeyahy haddaan sidaa la dhihin waxaa ka dhalanaysa in rususha iyo adiga a isku mid noqotaan waxaasna ma dhici karta walidaalika firaqu lirjaa ayagu waxay qabaan iimaanku dadku inay isku midka yihiin waxay ku leeyihiin iimaanku dadku waa ku siman yihiin kadalika marka kan khamrada cadaaye muslimka ah iyo abubakar waa isku miday leeyihin xagga darajada hada khada un bayin walidaalika xataa meeshan daxaawiyada alimaam daxaawi meel marka culamada istidlaaj ay ku sameeyaana jirta wuxuu leeyahay caqiidadiis waxaa ku jirto wa ahluhu fii aslihi sawaaun leeyahay iimaanka dadkiisa aslul iimaan waa ku siman yihiin u leeyahay kuma sinna aslul iimaan khalad waa meeshaas asluliimaan kuma sinna maxaa yeele tasdiiqa kii abubakar rumayntii abubakar iyo naga rumaynteena isku mid maaha tasdiiqa wuxuu ku xiran yahay aqoonta ilaahay qofka uu leeyahay ninba ninkau alla ka aqoon badan yahay waa ka tasdiiq wen yahay soo ma garanin waa ka tasdiiq wen yahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam tasdiiqiisa iyo keenna isku mid ma aha maxaa yeele mucjiza nabiga caleyhi salaatu wasalam ilaahay baa la khidaabay oo la hadlay yani yaqiinta ou qabo annaga ma qabi ma qabno macnaheedu maaha marka in shaki annaga aan qabno ma aha nacam yaqiintii baa lakala dheeriya xataa imaam nawowi sida uu leeyahay saxiix muslim sharx muslim marka meelahaas waxaa weya hal anta kal amlaaki ow ka rusul yani ama hal bimacnaa maa waa laga dhigi karaa maa anta adigu ma tihid kal malaa'igta oo kale ow ka rusuli ama rususha oo kale waalfaasiqu lmiliyu dulcisyaani lam yunfac canhu muطlaqu liimaani wlfaasiqu faasiqa almiliyu diinta u nisba sheegta faasiqa muslimka ah dul cisyaani cisyaanka u saaxiibka ah caasinimada u saaxiibka ah lam yunfa lagama anfiyo lagama anfinin canhu isaga mulaq liimaani iimaan bartiis lagama anfinin alimaan lmulaq iyo mulaq limaan cashara hore oo soo hadalna iimaan bartiis lagama anfinin iimaan un waa haystaa aslulimaan bu haysta laakin alimaan lmulaqna waa laga anfina isaga alimaan lmulaq aliimaan lmulaq waa iimaanka kaamilka ah malaha iimaan kaamil faasiqa mulaqu liimaan laakin lagama anfinin laakin lagu noqon noqoyay biqadri lfisqi laakin iimaanuhu iimaankiisa laakin iimaanuhu iimaankiisa maa zaala kama zuulin fi intiqaasin nuqsaan dhexdeed inuu yahay biqadri lfisqi waalmacaasi fisqiga iyo macaasida inta ay hadba la eg tahay iimaankiis inuu nuqsaan uu yahay uu yaryahay ka zuuli maayo inta ay macaasidiisu la ay faskigiisa walaa naquulu inahu fi nnaari mukhaladun bal amruhu lilbaari walaa naquulu dhihi mayna inahu isagu fi naari naarta dhexdeeda ahaaday oo ahlu naar ma dhehayno faasiqa mukhaladu inahu isagu fi naari naarta dhexdiisa mukhaladun ku kuwaarayo uu yahay ma dhehayno bal ee amruhu arrinkiisa lilbaari ilaahay buu usugnaayo ilaaha yaqaan laba macnaa marka waa ku jiraayo ahlu naar oo naarta kuwaarayo waayo ma dhehayno yaan khilaafaynaa markaas muctazilada iyo iyo khawaarijta ma dhahayno yani marka sidoo kale waa naartau gelana ma dhahayno naarta ayuu galaana ma dhahayno sababta waxaa laga yaabaa inuu ilaahayba cafiyaba oo naarta uusa gelin in shaa cafaa wa in shaa cadabahu taa laftirkeeda ma dhihi karna muctasilada marka iyagu halkaan meeshaan marka la joogo waxay qabaan ama leeyihiinba eh, qofku hadduu dunuub geystay oo dunuub ku dhacay waxaa waajib alla ku ah inuu yani waciidku ilaa ilaa inuu ilaahay ku dhabeeya qasab ayay leeyihin kii naarta la geliyo uwa haddii kale aayadahan maxay yihiin ay leeyihin ina aladiina yakuluuna amwaala alyataama dulma inamaa yakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciiran maxay tahay dhaheen kuwaas marka toban asbaab ayaa jirta marka oo qofka muslimkaa faasiqa waciidka oo uga dib maro ee waciidka ilaahay oo kaga daayo ayaa jira waciidka yani inuu ku dhaboobo yani lagu waaynayo masaa'ibta qofka ku dhacaysaa kamida tawbadaa kamida janaazada lagu tukanayo muslimiinta ilahay u baryaysa in laga aqbalaa laga yaabaa shafaacada nebigaa kamida way tiro badan yihin waxyaabahaas sheikhulislaam ibnu taymiya majmuuc fataawaha iyo waxaba waa uga hadlaa eh, minhaaju sunnaha waa uga hadlaa eh, sharx xadiidi jibriil alimaan alawsat kitaabka la yaraha waa uga hadlaa meelo badan buu kaga hadlaa nusuusayna leedahay musiibada qofka ku dhacaysa adduunyada ugu dhacaysa kafaaray u tahay waxaan marka wai waa in looga dhaafaa la arkaa acmaasha uu sameynaya in looga dhaafo waa suuragal waxaa suuragala aakhiro mashaakilaadka ka jiro in loogu dhaafo waxaa suuragala in nebiga shafaacadiisaba loogu dhaafo waxaa suuragala tooba isaga inuu la imaadaba intuusa dhimanin waxaa suuragal noqon karta marka dadka u duceynayo ilaahay dembi dhaafka u weydiinayo in loo aqbalo intaba waa suurtagal marka qofka lama jezmi karo marka waxaa leedahay qofkii waxaa sameeyo ahlunaar naar waa laakiin fulaan ka waran haddii lagu yira ficilkaas la yimid inshaa hadduu doono ilaahay waa cadaaba hadduu doonana waa dhaafi karaa saa ina dhahdo marka masaladaas iyadana xukunkeeda saas ayib taxta mashiiati taxta mashiiati lilaahi buu ahaaday allah subxaana watacaala mashiicadiisa dhexdee hoosteedu ahaaday annaafidati mashiicadaas oo annaafidati fulaysay inshaa hadduu doono cafaa canhu waa cafinaya inshaa hadduu doonana aakadahu waa qabanayaa biqadri dembihi dembigiisa inta uu la egyahay wayukhraju waa loo bixinayaa ila ljinaani jannadii baa loo bixinayaa waa goormo in maata cala aliimaani iimaan hadduu ku dhinto in maata hadduu dhinto cala aliimaani iimaan korkiisa haddii uu ku dhinto wabilahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wcala alihi saxbi wslam